alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin xadiiskan aynu soo maray oo ku saabsanaa man tasadaqa bicadli tamratin min kasbin طayibin wala yaqbal allahu ila aطayiba faina allaha yaqbalha biyamiinih alimaamu tirmidi kitaabkiisa jaamica yacni tacliiq fiican ayuu qoraa oo ku saabsan baabka sifaadka ku saabsan yacni waxaa jira dadka qaarkood ama sida khalaf fara badani ay mareen sifaadka in la awilo oo taawiil lagu sameeyo waa ku arki kartaan iminkaba sharaxyada iyo miinihii ay awilayaan halka imaamu tirmidi wuxuu ku caddeeyaa xadiiska wuxuu ku keenaa kitaabu zakaa ayuu ku keenaa marka wuxuu caddaynayaa tashbiiha iyo ihbaatka tashbiiha in la diidaayo iyo sugista sifaatka ilaahay loo sugayo in farqi udhexeeyo marka waa hadal muhim ah weeye oo waxa uu tilmaamayaa isagoo ka soo naqlinaya a'immada qaarkooda ka horreeyey sida isxaaq ibnu rahuya tashbiihu ma aha in la yidhaahdo ilaahay yad baa u sugnaatay ama basar baa u sugnaaday ama samci baa u sugnaaday laakiin tashbiihu waxa weeye in layahay yadunka yadii ama basarunka basarii ama samcunka samcii hadal naxwa haada ah ayuu odhanaya bimacnaa farqi inuu u dhexeeyo in yadkii la sugo iyo basarkii iyo samcigii iyo sifaadka la midka ah iyadoo tashbiiha la diidaayo oo la odhanaayo kuwa khalqiga lama mid ahaa iyo in la yidhaahdo sifadana sifada khalqigay la mid tahay labadu inay kala duwan yiin buu tilmaamayaa uuna ka soo naqlinayaa a'immadii ka horraysay isxaaq ibnu raahuuya uu ka soo naqlinaya isxaaq ibnu ibraahiim ay aqraan ahaayeen imaam axmed saaxibana ahaayeen waqhtiyada qaarkoodna imaam shaafici ay munaaqashaad masaa'ili ay dhex martay dhintay laba boqol iyo siddeed iyo soddonkii hijiriga marka labadaasu kala caddaynayaa walaysa ka milihi shay nafya sifaat inay laasimsanayn baa hadalkiisu ku tusinaya kitaabu zakaanu ku yidhahdaa lix boqol iyo dheeraad lix boqol iyo dhowr iyo lixdan inuu xadiisku yahaan u malanaya marka faa'iidadaasi waxay ka anfacaysaa baabu sifaad oo dhan waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiinka khaas ahaan waxaynu joognaa baabka koob iyo lixdanaad ee abwaabtii hore sheikhu sardinayay ah xadiidka shan boqoliyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqoliyo toddobiyo toddobaatane wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hureyre qaala inuu yidhi qaala rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi tacaamu lisnayni kaafi alaasa tacaamu lisnayni tacaamul isnayni odhan maysid waayo hamsada qaci kaa noqonaysa lisnayni bay noqonaysaa laamka waa hoos dhigan yihi hamsatulwaslna marka laga bilaabaayo keliya la akhriyaa marka hamsada laamka ka dambaysa in la akhrinayo maaha waayo hamsadii baa qaci laga dhigay markaa acaamu lisnayni haddaad tidhahdo ala waa acaamu lisnayni laba markaa cuntadood kaafi alaaa saddex waa kaafinaysa waa ku filanta saddex waa kaafinaysa waa ku filanta yacni ha kaafisaa loo jeedaa oo quudiya marka waxaa labada cuntadooda saddexda quudiya wa dacaamu halaasati saddexdaa cuntadoodana kaafi larbaca afarta waa kaafinaysaa bimacnaa saddex cunto aan ku cuni lahaydeen afar quudiya waa afar qaar cunaya ka yeela muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnaatay limuslim muslim u sugnaatay can jaabirin radia allahu canhu mar haddii saxaabi kale laga soo wariyey waa xadiisun aakhar saas aawadeed tacdaadka la tirinaayo waxay ansab u ahayd xadiis gaara in laga dhigo loo tiriyo waayo waxaa laga eegaa yacni marka matnigo keliya lagama eegee waxaa laga eegaa matniga iyo waxa weeye saxaabiga laftiisa soo wariyey makhrajka uu ka soo baxay marka xadiis kaluu noqonaya can jaabirin wuxuu ka soo warinayaa jaabir radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam jaabirna ka warinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu ihi tacaamu lwaaxidi yakfi litnayn mid keliya cuntadii yakfii waxay kaafinaysaa lisnayni labay kaafinaysa laba ayay kaafinaysa wa tacaamu lisnayni laba markaa cuntadoodna lisnayni keliya waxaanu leenahay waa laba wajaa ku bannaan markaasoo jaaza wajaaza weeyo haddaad ka bilowdo lisnayni inaad hamsada hore akhrido oo alisnayni aad tidhaahdo iyo inaad laamka hoos dhigaysa ku kaaftoonto lisnayni bes tidhaahdo jaaza wajaaza weeye labaduba waa fasiix labaduba waa fasix bale qolada qiraa'aadku waxay sheegeen lismu lfusuuq haddii ikhtibaaran lagu yidhahdo ka bilow maa bacda biisa ma waxaa la odhanayaa alismu lfusuuqu miyaa la odhanayaa mise lismu lfusuuqu baa la odhanaya waa ka warramaan culamadu marka wa tacaamu lisnayni labada marka cuntadooduna yakfi larbaca waxay kaafinaysaa afar wa tacaamu alarbacati afarta cuntadooduna yakfi amaaniya siddeed bay kaafinaysaa labanlaab bay u kaafinaysaa yacnii quudiya waa kaafinaysaa labadan xadiis waxay tilmaamayaan cuntadii markaa qofku cunaayay ama labadu cunaysay in markaa dad ka badan la siiyo ayaa laga tilmaamaya oo cuntada markaa qof keliya dherginaysaa labana waa kaafinaysaa dhergiya inay u kaafin laakiin baahidii iyo gaajadii inay ka reebaysay u kaafinaysa cuntada markaysaa mid dherginaysa labana ku filan ee laba ku cuna oo marka waxawe laba quudiya cuntadii marka waxa weeyaan laba ay cunayeen ee laba dherginaysayna saddex way kaafinaysaa saddex quudiya cuntadii saddexda markaa dherginaysayna afar waa kaafinaysaa afar waa kaafinaysa xadiidka kale waa ka sii badinayaa labanlaab buu isagu ka dhigayaa kan kale mid walba wuxuu ku darayaa un mid uun marka iktifaaga dee kala ziyaado ahoo maraatib ah yacni waxa weeye marna waxay u kaafinaysaa si xoog badan marna si duuna daalik hmm, si ka yar marka cuntadii mid keliya la quudinayo labay kaafinaysaa tii labaduna afar bay kaafinaysaa laba un ku dhufo tii afartina siddeed bay kaafinaysaa laban laab looma jeedo dhereg bay u kaafinaysaa waxaa loo jeedaa baahidii inay ka reebto jidhkoodiina xoog ku helo iyo quwo bay ugu filantaa laga tilmaamayaa marka waa khabaru yuraadu bihi lmru siqadu waa khabar amar baana looga jeeda ay acimuu tacaama litnayni bayna alaaa iyo bayna alarbaca yacni muraadka looga jeedaa saasuu u dhacay marka waxaa ku sugan naflaqaybsibaa ku sugan xadiidka shan boqol iyo koob iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo siddeed iyo toddobaatan wa abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu qaala baynamaa naxnu fii safarin maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam wuxuu uhi baynamaa wakhti oo naxnu annagu fii safarin aanu socdaal ku sugannahay iyo safar maca anabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga la jirkiisa id jaa'a rajulun waaba yadii uu yimi bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen id markay bayna ama baynamaa ay ka hor dhacdo macna alfujaa'iyay markaa faa'iidaysaa bay culamada carabiyada qaarkood yidhahdeen waaba uu yimi rajulun nin calaa raaxilatin daabad ku sugan raaxiladaasoo lahu isaga u sugnaatay fa jacala wuxuu gudagalay ninkii yasrifu inuu leexinayo basarahu araggiisa yamiinan xagga midig iyo wa xagga bidix oo marba gees uu eegaayo ayuu gudagal marka wuxuu la jeesjeesanayaa baahi haysa cid baahidaada kaafinaysaa talow ma jirtaa saas u jeesanaya haddaba waxaa jirta xadiiska kollay usuusha sida ugu soo arooray ee lafdigan yasrifu ayaa beddelkeeda waxaa soo aroortoo kutubaha qaarkood ku dhacday oo asallada xadiiska soo warisay ka mid a yadribu yamiinan wa shimaalan oo basarahuna laga tago fa jacala yadribu yamiinan wa shimaalan taas bay culammadu xoogaa maa laga yaabaa kutubaha qaar inay kaaga soo horbaxdee ay ku idiraabeen macnaha looga jeedo riwaayada sidaa sheegaysa maxaa macnaheedu u dhacaya fa jacala yadribu yamiinan wa shimaalan markaasaa bacdi waxay yidhaahdeen ninku daabaddii ayuu markaa waxwe ka dhacayaayo oo la yacni marna xaggan ula hantaaqoonaysa marna xaggan oo daabaddii baa tabcaan ah madabadaan xijin karay markaa daranbaabisi ah ayuu u soconayaa marna xaggan marna xaggan saa waa loo fasiray waxaa kaloo loo fasiray in macnaha markaa riwaayadan loo soo jiido oo la yidhahdo yadribda waxaa laga tilmaamayaa araggiisa ayuu markaa leexleexinayaa unbaa looga jeedaa waa ku garaacayada waxaa laga tilmaamayaa yacni waxa weeye waa araggii waa iltifaatayaa baa looga jeedaa macnaha dambeyna uga dhowda waayo labada riwaayo macnaheedu waa iswaafaqayaan markaa riwaayada sheegaysa fajacala yadribu yamiinan wa shimaalan bacdi kale u fasiray baa jira fajacala yadribu wuxuu gudagalay inuu garaacayo daabadiisa yamiinan ay biyamiinin wa shimaalan ay wa daabaddaa buu jeedlayaa garaacayaayo midig iyo bidixba ya marba midbuu ku garaacaya sidaana bacdibaa u fasiray marka riwaayadaas calaa kulli xaal hadday kuu soo baxdo yani muraadkeeda saasa laysuu khilaafay lakiin waxa ugu fiican sida riwaayadan waafaqaysa in loo fasiro fajacala ninkii wuxuu gudagalay yasrifu inuu leexinayo basarahu araggiisa yamiinan xagga midig u leexinaayo wa shimaalan iyo xagga bidix u leexinaayo fa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi man kaana macahu ku kastuu la jirkiisa ahaaday fadlu dahrin duud siyaade ah dhabar siyaadaa waxaa loo jeedaa bimacnaa daabad markaa rakuub laga dhigto oo dheeraad ah oo tukoraayo aan ahayn falyacud bihi ha ku sadaqadaysto calaa man laa dahra lahu midaan markaa duud lahayn yacnii daabadu kore midaan haysanin yacni ha kula noqdo bimacnaa ha siiyo oo ha ku sadaqadaysto ha ku sadaqadaysto xukum caamuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waman kaana lahu ku kastoo u sugnaaday fadlun min zaadin dheeraad sahay ayay u sugnaatay sahay dheeraada falyacud bihi ha kula noqdo bimacnaa ha ku sadaqadaysto calaa man laa zaada lahu mid aan sahay lahayn aan sahay wadan qaala fadakara wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam min asnaafi lmaali maa dakar noocyada maalka wuxuu ka sheegay maa dakara waxa uu sheegay xataa ra'aynaa ilaa aannu u aragnay annahu laa xaqa liaxadin mina fi fadlin inaan markaysagaa mid annaga naga mida aanu xaq ku lahaynba wax fadliyoo ziyaada ah ilaanu saa u aragnay bimacnaa wuxuu amraayey in markaa lagu sadaqadaysto wixii siyaada ah mid waliba walaalkii ku sadaqadaysto siiyo ilaa aanu saa u aragnay marka xataadu waxay noqonaysaa yani ficil qadaran ayay marka u noqonaysaa haaye u noqonaysa yacni amra bilcawdi wuxuu amray in lagula noqdo oo bimacnaa lagu sadaqadaysto wixii bima fadala can ilxaaja yacni dadka kale markaysaa lagu sadaqadaysto xataa ra'aynaa ilaa aanu aragnay annahu laa xaqa liaxadin mina fii fadlin annahu shacniya laa xaqa liaxadin xaq ma ahaan liaxadin mid markaa naga mida mid u sugan mina annaga naga midla fii fadlin wax ziyaadaa mid ugu sugan inaanu ahayn yacni xaq aanu ku lahayn wax ziyaada ah wax xaajadiisa ka dheeraada ilaanu saa u aragnay ayuu sidaa nagu wacdiyey rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa wax bixintii buu tilmaamaya iyo muwaasaadkii buu tilmaamaya taas ayuu tilmaamaya marka haddii la yidhaahdo waxa weye waxa fadliga ah ma soo gelayaan muwaasaadka sida tacriifka ay sheegeen weeyaane waxay noqonaysaa un deeq buu tilmaamaya un ya waxaa bixinaya sakhaa ya aljuud walkaram saasuu noqonay laakiin haddii la yidhaahdo tacriifka la khilaafo oo la yidhaahdo waxa fadliga ah haddii markaa haddana qofku si dee uu isaga baahan yahay fadliba ha ahaato laakiin haddana waxa weeye marka dee maalkii waa la jecelyahy waa iska soo gelaysaa muwaasaadkii haddii la yidhaahdo way noqonaysaa waana sida shiikhu hadda uso arooriyey waa si usoo marka wakhtiyada markaa dadku weliba baahan yihin waa ka xag jirtaa waa ka xag jirtaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam sakhaaga iyo waxbixinta iyo deeqda ayuu aad u boorrinaayey aad iyo aad yacni u boorrinayay xadiidka shan boqol iyo labayo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo sagaaliyo toddobaatane wa can sahli bni sacdin radia allahu canhu ana imra'atan ja'at ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qof dumara ayaa nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam waxay u keentay biburdatin yacni mare ayay u keentay lana gunta karo waa mare weyn laakiin guntina waa laga dhigan karaa oo mansuujatin la falkiyey bimacnaa waxa weeye yacni waa dharkan Eh, laisdhaafdhaafiye sida markaa laisu dhaafdhaafinaya loo sameeyey yani dhal marka waxaaan yani la sameeyey wy falkiskaas loo sameeyey biburdatin yacni maro weyn oo gunti ah bay u keentay oo markaa mansuujatin yacni markaa ay soo falkisay oo bimacnaa ay soo iyadu markaa ay soo samaysay fa qaalat waxay tihi nasajduha waan soo sameeyey maradan eh, biyadaya labadeeda gacmood baan ku soo sameeyey liaksuwakahaa si aan kuu huwiyo nebi allow waan kuu siiyo aad u huwato ayaan u soo sameeyey fa akhadaha anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigii baa qaatay maradii muxtaajan ilayha xaal uu u baahan yahuu qaatay fa kharaja ilaynaa waa nagu soo baxay oo noo yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa innaha la isaaru yada oo walxaal innahaa burdadii ee la isaaruhu guntigu soo guntaday ay tahay fa qaala fulaanun hebel baa wuxuu yidhi uksuniiha nebi allow maradan ihuwi oo maradan isii ya oo maradii hadiyadda nebiga loo siiyey ee nebiguna soo guntaday ayuu yidhi marada isii oo ihuwi wuxuu ku daray weliba maa axsanaha yacni maxaa ka wanaag badan ay shayun cadiimun axsanaha shay weyn baa wanaag badnaysiiyey oo mid wanaag badan ka yeelay maad waa tacjiibiya fa wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam nacam haa yacni waa ku siinaya fajalasa nabiyu sala allahu alay wasalam fi lmajlis nebiga calayhi salaatu wasalaam baa fadhiistay makaanu fadhigiibuu fadhiistay meeshuu fadhiisanayay uma rajaca deedna waa soo noqday yani waa baxay haddana waa soo noqday fatawaaha waa soo duuduubay maradii buu u soo bixiyey deedna waa soo laalaabay uma arsala biha ilayhi deedna waa u diray hebel markiisa markaa siiya fa qaala lahu lqawmu raggii baa waxay ku yidhaahdeen ma axsanta maad samafalin wanaag maad samayn saxaabigii baa la canaananaya leey ma axsanta maad wanaag samayn labisaha nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigaa xidhay muxtaajan ilayha xaaluu u baahan yahay uma sa'altahu markaasaad weydiisatay wa calimta waanad eh, eh, ogeyd annahu laa yaruddu saa'ilan waxaad weydiisatay walxaal qad calimta aad ogayd annahu laa yaruddu saa'ilan mid wax weydiistay inaanu celin ee eh, wixii la weydiista u bixiyo hadduu haya uun inuu bixiyo aduu sidaa og ayaad nebiga weydiisatay bay yidhahdeen waa ku canaanteen fa qaala wuxuu idhi innii anigu wallaahi allah baan ku dhaartay maa sa'altuhu ma weydiisan lialbasahaa inaan xidho daraaddeed ma weydiisan innamaa sa'altuhu waxaan u weydiistay litakuuna kafanii si ay kafantayda u noqotaan u weydiistay qaala sahlun sahl ibnu sacdin wuxuu yidhi fa kaanat kafanahu kafantiisa ay noqoto rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskani wuxuu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qofkaa dumari inay hadiyad u keentay hadiyaddaasna inay ahayd maradaas weyn ee uu guntanaayo waa iyadu soo samaysa nebiga usoo samaysay calayhi salaatu wasalaam hadiyaddana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa aqbali jiray kaana yaqbalu lhadiyata wa yusiibu calayha hadiyadda waa qaadan jiray waa aqbali jiray waana ka abaalgudi jiray marka nebigu waa ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam waana soo xidhay waanu u baahnaa waana u baahnaa oo dharyarood baa jira de dharku waa yaraa ya balliballi iskama ahayn markaa nebigoo xidhan calayhi salaatu wasalaam baa nagu soo baxay yidhahdeen markaasaa nin saxaabadii ka mid ah ka dalbay riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay ninka ka dalbay inuu ahaaba sacd ibnu abi waqaas yacni marka axad alcasharati almubashariin biljanna inuu marka ahaa sacd inuu ahaa ayaa riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay oo uu markaa tabaraani soo wariyey mucjam mucjamulkabiirka waxaa kaloo la sheegay cabdiraxmaan ibnu cawf buu ahaana waa la yidhi laakiin labada ta hore ayaa markaa labada fiican waxa u weydiisanayaana ma ahayn yacni dhar jacayl iyo adduunye jacayl iyo kama ahayn wuxuu doonayay maradaa jidhka nebiga taabatay calayhi salaatu wasalaam ee nebigu xidhay inuu ka u doonayo oo kafantiis ay noqoto taas intuu dhigto lagu kanfo yani maalintaan dhinto markaa waxa taa igu kanfa sida uga jeeday saasay ahayd tabarukuu nabiga ka barakaysanayo calayhi salaatu wasalaam aasaartiisa ayuu markaa uga jeeday saxaabadiina waa ku canaanteen ya waa ku canaanteen dabeedna cudurdaarkiisuu sheegay muraadkiisu wuxuu ahaa uga jeeday ayuu markaa sheegay marka siduu doonayana markii dambe u dhacdo kafantiisii bay noqotay sida sahal marka u sheegay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam bixintan uu bixinaayo maradan guntiga u ahayd ee uu loo soo hadiyeeyey ee uu guntanaayey uuna u baahnaa bixinta uu bixiy waa min baab alihaar waa inuu naftiisii ka doorbiday oo iyaga markiisa u doorbiday iaarkii buu sameeyey waay nebigu qudwi u ahaa oo isaarkii markaa waxaan yacni sida dee muslimiintu u samaynayaan isagu waa inuu horraan qaadaa u sameeyaa xadiiska shan boqol iyo saddex iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo siddeetane wa can abi muusa radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam abu muusa alashcari cabdullahi ibnu qays baa la odhan jiray waxau yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi ina alashcariyiina ida armaluu fi lghaswi aw qalla طacaamu ciyaalihim bilmadiinati jamacuu ma kana cindahum abu muusa abu muusa alashcariashcariyiintuu ka mid ahaa isaga laftiisu ashcari buu ahaa ashcarna waxa weye waa qabiila min qabail yaman wuxuuhi ina alashcariyiina qolyaha markaa ashcariyiinta reer ashcar ida armaluu markay waxa weeye baahdaan armala waxaa looga jeedaa waa faqiirayoo bimacnaa waxa weeye ciidda ayuu ku dhegoo kale kaannahu la leeyihi ya lasaqa biramli wuxuu ku dhegay ciidda sida markaa loo yidhi eh, miskiinan daa matraba idaa armaluu markay baahdaan fi lghaswi duullaanka jihaadka gudihiisa markay ku baahdaan oo baahi haleesho oo gaajoodaan aw qalla tacaamu ciyaalihim ama yacni markaa ciyaalkooda iyo dadkay masruufayaan cuntadoodu ay yaraato bilmadiinati madiino gudaheeda xaalay ku sugan yihiin ama madiino gudaheeda ay ku yaraato jamacuu waxay ururiyaan oo isu keenaan maa kaana cindahum wixii agtooda ahaaday fii sawbin waaxidin mare keliya ayay ku kulmiyaan waxay haystaan uma iqtasamuuhu dabeedna waa qaybsadaan baynahum yaga dhexdooda fii inaa'in waaxidin weel keliyay ku qaybsadaan bisawiyati si siman bay u qaybsadaan sinaansho xaalay ku dheehan yihiin fa hum iyagu minnii anay iga mid yihiin wa ana minhum anna yagaan ka mid ahay bimacnaa ficilkoodaasaan raalli ka ahay oo sidoodaasaan markiisa markaa raalli ka aho jeclahay waa ammaan u ammaanaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam fa hum minii wa ana minhum muttafaqun calayh armalu waxaa looga jeedaa faraqa zaaduhum zaadkoodiibaa baa dhammaatay aw qaaraba alfaraaqa ama wuxuu ku dhowaaday in sahaydu ka dhammaato marka idaa armaluu marka sahaydu ka dhammaato ama ku dhowaato inay ka dhammaato waxaa laga yaabaa qaarkood inay ka dhammaatay qaarna ay markayani markaa in yar oo dabayaaqiha ay ku sugantay dabeedna markaasay odhanayaan eh, inteenna reer bani ashcar waxa haysaan isu keena maraa loo fidinayaa intii baa lagu kulminayaa mid waliba intuu hayo marka intii la wada keeno halkii lagu wada ururiyo si siman loo qaybsanayaa si siman waa naflaqaybsi waa muwaasaa naflaqaybsi weeye kii ay ka dhammaatay ficilan aan waxba hayin iyo kii inta yar hayey iyo kii xogaaga sii hayey dhammaan markay meel isugu keenaan oo haddana dib u qaybsadaan oo si isku mida ah, loogu qaybiyo weel isku mida ah, oo isku in qaataan dee naflaqaybsi bay markaa sameeyeen muwaasaadka baabka loo baabaystay ayaa meesha ku sugan marka nooc isaar iyo muwaasaadba waa ku jiraan ila waxaan waa u baahan yihiin waa u baahan yihiin nabiguna ficilka waa ammaano wuxuu ihi fahum minii wa ana minhum yaguna anay iga mid yihiin bimacnaa hadigaygiiyo ariiqadayda wanaagsan bay ku sugan yihiin wa ana minhum ana yagaan ka mid ahay bimacnaa ficilkooda ayaan raalli ka ahay oon la socdaa baabka saddex-iyo lixdanaad baabu tanaafusi fii umuuri alaakhirati walistikhaari mima yutabaraku bih wuxuu u baab yahay tanaafuska iyo tartanka sheegista la sheegaayo fi umuuri alaakhirati umuurta aakhire lagu tartamaayo iyo walistighaari iyo farabadsiga la farabadsanayo sheegista la sheegaayo mima yutabaraku bihi wax laga barakaysto la farabadsanaayo yacnii waxii laga barakaysanayo in la farabadsado iyadana sheegista la sheegayo ayuu u baab wax laga barakaysanayaana waxaa loo jeedaa waa wixii aan sharciga khilaafayn yani waxaa u shardi ah inaanu sharciga khilaafin tabarugu ayaa shardi u ah laakiin sharciga hadduu khilaafo wuxuu noqonaya marduud midaan la samaynayn oo lala imanayn buu noqonaya qaala allahu tacaala allah wuxu ui wafii fii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun yacni kaas oo jannada iyo gaadhista la gaadhayo iyo camalka lagu gaadhayay falyatanaafas ha u tartamaan almutanaafisuuna kuwa tartamaya ha u tartamaan jannada sida loogu tartamayaana waxay noqonaysaa camalka khayrkee lagu gaadhaayo in loo tartamo oo loo kala dheereeyo ayay noqonaysaa oo shay musababa oo hayb ah tartanka loo tartamayaa wuxuu noqonayaa asbaabtiisa in loo tartamo sababaha keensanaya xadiidka shan boqol iyo afar iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo koob iyo siddeetane wa can sahli bni sacdin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam utiya sahl ibnu sacdin asaacidi waxa uu sheegay ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulka ilaahay utiya bisharaabin loo keenay sharaab yacni wax la cabo fa shariba minhu waxbuu ka cabbay nebigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu wax ka cabay wacan yamiinihi ghulaamun yada oo walxaal can yamiinihi xaggiisa midig uu ku sugan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam midigtiisa hulaamun wiil yari ku sugan yahay inaan yarba baa nebiga midigtiisa yacni ku sugan wa can yasaarihi nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa bidixna waxaa ku sugnaa al alashyaakhu odayaal baa ku sugnaa rag waaweyn oo odayaala faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lilghulaami wiilkiibu wuxuu ku yidhi ata'danu lii may oggolanaysaa may idmaysaa an uctiya haaulaa'i kuwan inaan siiyo yacnii odayaashan da'da ah inaan iyaga u dhiibo may oggolaanays fa qaala algulaamu wiilkii baa wuxuu idhi laa wallaahi yaa rasuula allah uma oggolaanayo wallaahi allah baan ku dhaartay yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow laa uuhiru binasiibii minka axadan laa uuhiru ma doorbidaayo binasiibii minka nasiibkaygii adiga xaggaaga markaa aan ka helay axadan cidnaba ma doorbidayo naftayda naf kale ka hormarin maayo naftayda naf kale kama hormarinayo ee xaqayga aniga ayaa horraan qaadanaya fatallahu waa dhigay rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay fii yadihi sharaabkii wuxuu dhigay gacantii wiilkaas ayuu saaray oo u dhiibay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labadu isku waafaqeen tallahu bitaa'i fowq waa ta'dii korku labalayda ahayd ee labada dhibcood korka ku ay wadacahu waa dhigay baa looga jeeda wa hada alghulaamu wiilkaasina huwa bnu cabbaasin radia allaahu canhuma waa cabdullaahi bni cabbaas weeye oo cabdullaahi bni cabbaas da'diisu waa yarayd markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday markaasuu qaangaadhayy markaas ayuu ama qaangaadhka ku siganayay amaba qaangaadhay labadaa mid marka da'diisu waa yaray marka cabdullaahi bnu cabaas ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa midi ku sugnaa xagga kalena waxaa ku sugnaa odayaal baa ku sugnaa da'ah marka waxaa laga qaadanayaa sharaabka ama waxa la cabbaayo ama caana ha noqdaan ama biyo ha noqdaan ama wax kale ha noqdaan ee shakhsiga maqsuudka ay marka hore ama dalbaday amaba isaga loola qasday meeshuu doonaha fadhiya isagaa laga bilaabaya hadduu shakhsi mucayani maqsuud yahay amaba isagu dalabka lahaa isagaa loo horraan keenayaa waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam labada geesoodba waa laga fadhiyaa iyadoo labada geesoodba laga joogo midigta lagama soo bilaabinoo halkaa inta laga soo bilaabo saa looma soo wadin ee maqsuud marka hore isaga ah mar hadduu maqsuud yahay isagaa loo horraan keenayaa taas waa mas'alo masalada labaad waxay tahay wixii ka dambeeya ayaa tartiibta midigtu imanaysa oo la hormarinaya alayman falayman ya shakhsiga maqsuudkaa marka laga yimaado amaba dalabka lahaa ee isagu dalbaday marka isaga laga yimaado wixii ka dambeeya ayaa midigta yani marka laga wadaya haddii inta kale la siinaayo tartiibtii midigtu markaasay dhacaysa waxaa kaloo laga qaadanaya in marka alayman falayman loo kala hormarinayo aan la odhanaya alabar falabar sida loo kala weyn yahay baa loogu kala dhiibaya war kanaa weyne kan hormariya ya ee marka ay noqonayso midigta in laga wado haddii shakhsi mucayane aanu maqsuud ahayn ee in loo wada keeno la doonaayo ee aanu shakhsi marka waxaweye isaga xurmo gaara in lagu xurmaynayo aan looga jeeda aynay jirin ama dalab isaga ka tegay aanu jirin si isku mida loo siinaayo markaa midigtaa laga bilaabay midigta ayaa markaa laga bilaabay marka waxaa laga qaadanayaa inaan marka waxa weeye xagga da'da inaan lagu kala hormarinayn ee eh, eh, alayman falayman in lagu kala dhiibaayo haddii la doonayo cidda weyn in la ixtiraamo la doonaayo ciddii u xaqa lahayd in laga idan qaadanayo xadiisku tusinayaa daliil u yahay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ku yidhi ata'danu lii an uctiya haaulaa'i isagu ma tasarufin nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ma odhan aniga ixtiraam ahaan u gartay nimankan da'da ah inaan u dhiibo ma odhan ee inankii yaraa buu idanka weydiisanayaa ata'danu lii an ucطiya haaulaa'i kuwa inaan siiyo may iidmaysaa ila xaqa isagaa le mugta hadduu u markaasaa la siinaya haddaanu u idmin lama siinaayo ta kale waxaa laga qaadanayaa hadduu u idmi waayo inaan suu adab lagu tirinayn iyo edab darro walow da'diisu haba yaraatabe inuu edab daran yahay iyo wax lamida mida ixtiraamkii ka maqan yahay iyo aadaabtii inaan lagu tirayn waayo qofku hadduu xaqa isagu leeyahay hadduu doonana waa dayn karaa xaqiisa hadduu doonana waa qaadan karaa inuu xaqiisa dayn waayaana edab darro ma aha inuu dayn waayaana edab darro maaha taasna waa laga qaadanaya xadiisku wuxuu ku tusinaya weeye anaya ka midta waxaa kaloo laga qaadanaya alxalifu min hayri istixlaaf waayo iyadoo cabdullahi bnu cabaas aan la dhaarsan buu dhaartay nebiguna waa u taqriiriyey calayhi salaatu wasalaam taasna waa laga qaadanaya waxaa kaloo looga qaadanayaa waxa uu markaa cabdullaahi bnu cabbaas ugu idmi waayey inay tahay tabarrukuu nebiga ka barakaysanayo oo cabbitaanka markaysaga sharaabkan uu cabbay ama caana ha noqdaan ama sharaab kale ha noqdaane uu cabbay inuu isagu markaa noqdo ka ugu horraan cabba oo weliba halkii dee uu nebigu ka cabbaayo afka ka saara ya waa tabaruk uu ka barakaysanayo wey waa tabarruk uu ka barakaysanayo weeyaan marka tabarugaas ayuu sidaas u yeelay cunto jacayl ama markaysa marka waxaan yani wax la mida kama ahayn baabkana munaasabaday la leedahay wacadduho walistikhaari mima yutabaraku bihi yacni barakaysiga tabaruga markaysa halkaasuu ku jiraa halkaas ayuu ku jiraa xadiis kale waxaa ku soo arooro ibnu cabbaas laga warinayo inuu cabdullaahi ibnu cabaas nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa midig inu ku sugnaa khaalid ibnu waliid oo cabdullaahi ibnu cabbaas ay habarwadaag ahaayeen laba dumaroo walaala abaa kala dhalay habarwadaag rumay ahaayeen khaalid ibnu waliid iyo cabdullahi ibnu cabbaas habarwadaaggii oo khaalid ibnu waliid ah baa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa bidix ku sugnaa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi cabdullahi ibnu cabbaas asharbatu laka fa in shi'ta aasarta biha khaalidan cabbitaanka u xaq leh laakiin haddaad doonto waxaad doorbidi kartaa oo naftaada ka hormarin kartaa khaalid dabeedna waa diiday inuu ka hormariyo xadiis kaloo saa ku soo aroorayna waa jira xadiiska shan boqol iyo shan iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo labiyo siddeetan wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal qaala bayna ayuubu calayhi asalaamu yaqtasilu curyaana wuxuuhi wakhti gudihiisoo ayuuba ayuub calayhi asalaamu yaqtasilu u maydhanayo curyaanan xaaluu qaawan yahay u maydhanayo yacnii keligii buu ahaa ruuxuna hadduu keligii yahay waxaa u bannaan isagoo qaawan inuu maydhaa waa u bannaantay maan cid arkaysa jirin oo yacni marka aadami ah faqarra calayhi jaraadun min dahab waxaa ku soo dhacay korkiisa jaraadun ayax waxaa loo jeedaa wax muuqaal ayax leh iyo suurad ayax oo min dahabin dahab ka samaysan fa jacala ayuubu wuxuu gudagalay ayuub waa min afcaali shuruuc yaxsii inuu markaa ku guraayo oo ku xantoobinayo fii thawbihi maradiis yani waxa weeye baalkii markuu ku soo daatay dahabkii suuradda markaa waxaan ayaxa lahaa ayuu deedna gurayo markaysa maradiisuu ku guraa fa naadaahu rabbuhu caza wajal waxa u dhawaaqay rabbigii baa u dhawaaqay yaa ayuuba ayuubow alam akun akhnaytuka camaa taraa miyaanan ahayn aghnaytuka mid hani kaa yeelay oo mid ka maarmayo hodanka ah aan kaa yeelay camaa taraa waxaanaad aragto ay can iladii taraah yacnii dahabkan guranayso miyaanad waxaad kaga maaranto hore kuu siin qaala wuxuu nabi ayuub bala haa waad isiisay waxaan kaga maarmo wa cizatika cizadaa baan ku dhaartay yacni dahab maal aan kaga maarmo waad siisay walaakin laa hinaa bii can barakatik walaakin laa hinaa bii ha yeeshee wax maarmitaani iiguma sugnaan aan ka maarmayo can barakatika barakadaada rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari waxaa laga qaadanaya fawaa'id baa laga qaadanayaa faa'iidooyinka laga qaadanaya waxaa ka mid a in waxaweeye hadduu ruuxu keligii yahay oo cawradiisa cid arkaysa aynay jirin inuu isagoo qaawan maydhan karo waxay ka mid tahay masaa'isha lagala baxayo waxaa kaloo eh, xadiiska laga qaadanayaa in barakada lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya oo nebi ayuub markuu dahabkii gurtay ee eh, ilaahay uu weydiiyey oo ku yidhi miyaanan kaa qani yeelin maxaad yacni u guranaysaa wuxuu yidhi markaa xag maalinimo waad iga qani yeeshayee laakiin xagga barakadaada kama maarmaayo oo maadaama marka waxa weeye xadiisu cahdin birabbihi ay yihiin oo dahabkan goortuu ilaahay markaa sameeyey oo xagga ilaahay uu ka yimi oo jirsiinta uu ilaahay jirsiiyey ay dhoweyd xadiisu cahdin birabbihi u yahay tabaruga caynkaasa barakanimadan looga maarmayn xagga maalka looga maarmeen xagga barakanimada ayaan looga maarmayn marka barakadii in la farabadsado ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaahay inuu markaas sawd ku hadlo sawd cod iyo xuruf inuu ilaahay ku hadlo waayo fanaadaahu rabbuhu baa ku sugan nidaaguna waa codka markaa dheer weeyi ina nida sawt rafiicu wadidahu fahuwa alnajaau kilaahumaa sawtaani waatuu alcalaamatu bnulqayim yidhaahdo nidaagu waa codka dheer lidkiisuna najaa baa la yidhaahdaayo waa codka aan dheerayn kilaahumaa sawtaani labada mid walba waa laba sawt ya nidaagina waa sawt ah, rafiic waa cod dheer najaaguna waa codka aan dheerayn markaa de codkii in la sugaayo ayaa laga qaadanaya laakiin codka ilaahay lama mid aha codka makhluuqaadka lama mid aha adilo ka sarixsanna waa soo aroortay fa yunaadii bisawtin yasmachu man bacuda kama yasmachu man qarub xadiiska ku soo arooraa ka mida allah baa maalinta qiyaame wuxuu ku dhawaaqaa bisawtin yasmachu man bacuda kama yasmachu man qarub cod buu ilaahay ku yeedhaa oo ku dhawaaqaa ka fogi uu u maqlaayo sida ka dhowi u maqlaayo si la mida uu maqlaayo si la mida uu u maqlaayo marka codnimadii oo la sugaya ayaa laga qaadanaya imaam lbukhaarina saxiixiisa wuxuu ku soo wariyey xadiiska isagoo mucallaqa ayuu ku soo wariyey laakiin isagoo mawsuula waxa uu ku keenay kitaabkiisa khalqu afcaal ilcibaad oo xujaysanaya bukhaarina markaysaga laa yaxtaju bidaciif daciif ma xujaysto daciif bukhaari ma xujaysto siiqatu tamriidka uu ku sheegay saxiixa oo mucallaqa uu ka dhigay siiqatu tamriid baa bacdi waxay moodeen inuu bukhaari daciifina laakiin tadciif keliya ma aha wuxuu siiqatu tamriid ugu yeelaa xadiidka siday culammada markaa muxaqiqiinta ay tilmaameen oo xaafid ibnu xajar iyo ciraaqi iyo culamo kaleba ay sheegeen waayo waxaa jira axaadiista qaarkood oo saxiixa uu ku soo wariyey isagoo musnada xadiidku haddana maca dalik uu isla nafsu saxiix ku keenay isagoo mucallaq ah oo weliba siiqatu tamriid ah say isu waafaqaysaa mucallaq siiqatu tamriid ah inuu saxiixii xadiiska ku soo arooriyey bukhaari haddana isla kitaabkii nafsu saxiix uu ku keeno isagoo musnad ah say isu waafaqaysa culammadu waxay yidhahdeen tadciif kama wadee wuxuu u jeedaa waxa weeye xadiiskiibaa marka ikhtisaar uu ku sameeyey ama riwaaya bilmacnaa ama wax la mida ayuu ku sameeyey sidaas aawadeed buu siiqatu tamriidka uga dhigay marka qasdiyo kala duwan bay u dhacdaa siiqatu tamriidka inuu u keenaa mana aha xadiid kastoo bukhaari uu saxiixiisa ku soo arooriyey isagoo mucallaqo siiqatu tamriida inuu markaa daciifinayo ma aha ee mid daciif iyo midaan daciif ahayn mid walba waa haddana markaysa markaa inaanu daciifnimo ka qabin waxaa caddaynaya khalqu afcaal cibaad ayuu keenay waanu xujaystay oo wuxuu u deliishanayaa yacni waxa weeye masalada uu xadiidku sheegayo oo sawdka ilaahay ayuu sugayaa xadiiskana u deliishanaya waa yahay weydiinta ilaahay weydiinaayo alam akun akhnaytuka cama taraa iyadoo ilaahay og yahay ayuu cid weydiiyaa si ciddaasi arrinka ay u sheegto ay u caddayso oo dadka kale ay uga faa'iidaystaan ya yacani waxaa weeye weydiinta ilaahay weydiinaayo iyadoo uu og yahay ayuu allah weydiinayaa si dadku markaa uu ugu sheego ayuub ugu sheego deedna dadku uga faa'idaystaan fakhara calayhi jaraadu min dahab bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen aya xaqiiqiya buu ahaa oo nool oo haddana dahab ah dahab ka samaysan bacdi baa saa u fasiray laakiin labada weji waxa fiican in la yidhaahdo ma noolayne wuxuu ahaa wax suurad ayax leh oo dahab ah sawirkii iyo suuraddii iyo muuqaalkii ayuxuu lahaa dahab baanu ahaa ee mid nool ma ahayn wejigaa dambe arjaxa waana wejigeennu markaa tafsiirka ku maray yani wejiga xadiiska sharxiisa aynu ku maray kii muctamadkaah baynu ku kaaftoonnay marka hore laakiin ishaaraynuga jeednaa in wejiga kali jiro baabka afar iyo lixdanaad baabu fadli alghaniyi ashaakiri wa man akhada almaala min wajhihi wa sarafahu fii wujuuhihi alma'muuri biha baabu fadli haniyi shaakir wuxuu baab yahay ka qaniga ee shukri naqa fadligiisa sheegista la sheegaayo wa huwa man akhada almaala ka shaakirka haniyu shaakir waa kii waa kii xoolaha qaatay min wejihii wejigiisii ka soo qaatay oo bimacnaa weji xalaala ayuu xoolaha ka kasbaday wa sarafahu wuxuu ku bixiyey fii wajuuhi wejiyadiisii alma'muuri biha la amray xoolaha marka horena dariiq markaa sharciya oo bannaanoo xalaala ayuu ku qaatay markii dambana meel xaaraana kuma isticmaalin wejiyadii la yidhi xoolaha ku bixiya ayuu markaa ku bixiyey xooluhu waxay ka mid yihiin waxyaalaha aakhire la isweydiinayo wa maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqah waa tii xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku soo aroortay maalka laba su'aalood in la yska weydiinaayo laa tazuulu qadamaa cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbaca afarta la weydiinayo wax laga su'aalayo waxaa ka mid ah wa can maalihi min ayna iktasabah wa fiima anfaqah maalkiisa xaggee buu ka shaqaystay xagguuse ku bixiyey ma xalaal buu ka shaqaystay ma xaaraan say ku soo galay maalka taa waa la weydiinaya ya hallo wixii maal soo galay waxaa kaloo la su'aalayaa xagguu ku bixiyey ma xalaal mise xaaraan marka waxa ka wejigiisa xoolaha ku qaatay waxaa loo jeedaa marka hore xalaal ku kasbaday markii dambena yacni wax markaa bannaan iyo wax markaa mashruuca ku bixiyey waajibkii ama mustaxabkii ama mubaaxii bes buu markaa ku bixiyey xoolaha kaasaa noqonaya haniyu shaakir oo maalkii wuxuu adeegsaday daacada ilaahay ayuu adeegsaday kaasaa noqonaya alhaniyu shaakir noqonaya ee eh, hadduu xaaraan ku bixiyo xaaraan ku isticmaalo amaba xaaraan ka kasbado alhaniyu shaakir ma noqonayo kan fadliga loo sheegaayo ee la fadilaayo maaha qaala allahu tacaala allah waxau yidhi faama man acطaa wattaqa wasadaqa bilxusna fasanuyasirhu lilyusra faama man acطaa kii bixiyey xoolaha miya wataqaa allah ka baqay wasadaqa rumeeyey bilxusna tii wanaagga badnayd oo janna ana rumeeyey fasanuyasiruhu waxaan u fudaydinaynaa isaga lilyusra tii marka waxabay sahlanayd ayaan u fudaydinaynaa waxaa loo jeedaa jannada ayaa loo sahlaya jannada ayaa loo sahlaya wa inahu layasiirun cala man yasarahu allah waana fududay ciddii ilaahay u fudaydiyo wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wasayujannabuha waxaa laga fogaynayaa naarta alatqaaka taqiga ilaahay ka baqaya ama alatqaaka taqinimada badan alladii kaasoo yu'tii maalahu maalkiisa bixinaya yatazakaa wuxuu xoolaha bixinaya yatazakaa xaaluu isdahirayo dahirnaan raadinaayo inuu xumaanta iyo dembiyada iyo yani markaa qurunka iska tahiro iska nadiifiyo xaaluu doonaayo ayuu xoolihiisa bixinaya wamaa liaxadin cidna uma sugna cindahu isaga agtiisa kaa xoolaha bixinaaya min nicmatin wax nicmi uguma sugna nicmadaasoo tujzaa laga abaalgudo xoolahan markuu bixinaayo uma bixinaayo abaalgud nicmo loo galay inuu ka abaalgudayo xoolahan u bixin maayo ilaba ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa cid manna adduunya ku ma jirto nicmo laga abaalgudo ya cid kulihiba ma jirto ilaba ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa laakiin facala daalika ha yeeshe sidaa wuxuu u sameeyo u yeelay ibtiqaa'a wajhi rabbihi wejiga rabbigii doonistuu doonaayo oo raadinaayo rabbigaasoo alaclaa kii korraynta badnaa ahaaday wala sawfa yardaa wakhti dambe ayuu raalli noqon doonaa waxa ilaahay siiyo ee ku abaalmariyo ee ku sawaabiyo ku ajar siiyo uu markaa sababteeda ku raalli noqonaya aayaddan waxaa la yidhahdaa aayadahan waxay ku soo degeen abubakar culammada qaarkoodna waxay ku soo naqliyeen ijmaac mufasiriintu dhammaan isku wada waafaqsan yihiin inay abubakar ku soo degtay wasayujannabuha alatqa aladii yu'tii maalahu yatazakka waxay ka deliisheen bacdu ahlicilmi abubakar inuu saxaabada ugu fadli badan yahay alatqa siiqatu tafdiila maadaama lagu keenay laakiin bacdu ahlicilmi waxay u fasireen in laga tilmaamayo bimacna taqi yani kii taqiga ahaa ee allah ka baqaayey in laga tilmaamayo way cidda naarta laga fogaynaya kuma gaar aha ka taqwada badan oo keliye mid kastoo taqi ah naarta waa laga fogaynaya waxaa lagu sifeeyey xoolihiisa inuu bixinaayo xaalu markaa isdahiraayo dahirnaan raadinayo adukhuul awaliyada aayadda waxaa soo gelayay inay ku gaar noqone abubakar baa dukhuul awali ah soo abubakarna waa deeq badnaa maal qabeenna waa ahaa addoommada qaarkoodna waa xoreeyey oo bilaal iyo ka mid yihiin ya haata laga sheego cumar inuu yidhi markaa abubakrin sayiduna wa actaqa sayidana waxaa la yidhaahdaa abubakar markuu bilaal iyo rag kaleba xoreeyey addoommo kaleba ayaa aabbihii abubakar aabbihii abu abuquxaafa ayaa wuxuu ku yidhi aabbihii markaa ma islaamin oo gaalnimadiibuu ku baaqi yahay oo aabbe haddii markaa dee cid aad wax tarayso cid ku anfacdo wax ku tarta maad markaa waxa weeyaan yacni wax tarti yani cid garab ku noqoto oo wax ku tarta maad markaa waxa weeye wax tarti yacni qaaraan waxba ku yani awood kuu kordhinayn oo bilaal iyo ragga la midkaa maxaad marka yacni ka xoraynaysa markaasuu abubakar wuxuu ku yidhi hadal macnihiisu yahay dee abaalgudba ka dooni maaye ilaahay un baan kaga doonayaa raalli ahaansho aan kaga doonaya ee iyagu ha ku abaalgudaan iyo waxa ku taraan muraadkaygu maba ahaba waxaan sidan ugu yeelayaa maba aha waxa ku taraan ama ha ku daafacaan ama markaa waxaway garab ha ku noqdaan ama ha ku abaalgudaan ilahay dartii un baan u samaynaya wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza cindahu siday culammadu u badiyaan waa in loo celinaayo almu'ti maalahu kaa maalkiisa bixinaya in loo celinaayo akarka culammadu saasay mareen mana sida saxiixa marka cidna kuma laha nicmo adduunyo oo nicmo laga abaalgudo cidna kuma laha oo cid manna adduunyo oo laga abaalgudayo kulihii oo uu ficilladan u samaynaya ma jirto nicmada hidaayada nabiga calayhi salaatu wasalaam baa u sabab ahaa laakiin nicmo laga abaalguda maaha waabaan laga abaalgudi karin marka nicamkii adduunyada cid manna adduunye kulihi saasayna markaa u jirin wuxuu sidaa u yeelayaa oo xoolihiisaa u bixinayaa raalli ahaansho ilaahay wejigiisa uu doonaayo iyo rabbi inuu markaa waxa weeye inuu ku raalligeliyo inuuga jeedo ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa ikhlaas bay ka tahay waxaa ku sugan ihbaatu lwajhi lilaah sifada wejhiga in ilaahay loo sugaayo wejiga ilaahayna waa weji aan la mid ahayn wejiga makhluuqaadka aan la mid ahayn wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi in tubdu sadaqaati fa nicimmaa hi in tubduu haddaa muujisaan asadaqaati sadaqooyinka oo si calan ah oo muuqata a u bixisaan fa nicimmaa hi yacni waxa wanaagsanaaday yacni markaa sadaqadaas la bixinaayo ayaa fiicnaatee la muujinayo ay fa nicma maaba asalku ahaa ay fa nicma shayun shay baa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday ay shay-an min jihati shay buu u nicmo lahaadoo u wanaagsanaaday almaqsuusu bilmadxi ta'ammaanta lagu gaar yeelay hiya waa muujinta sadaqadda la muujinay ibdaa'uha muujinteeda weeye wain tukhfuuha haddii sadaqadii aa qarisaan wa tu'tuuha aa siisaan alfuqaraa'a fuqarada iyo kuwa baahan fa huwa bixinta sadaqadda loo bixinaayo si qarsoon khayrun lakum yadaa idin khayr badan oo idinka khayr badan inaa muujisaan wayukafiru cankum min sayi'aatikum allah waa idinka masaxaya idinka daadinayaa oo idinka baabi'inaya cankum xaggiinna min sayi'aatikum dembiyadiinna wax ka mida waa idinka masaxaya waa idinka daadinaya wallahu allah bima tamaluna khabiir waxaad samaynaysaan waa u aqoon badan aayadda waxaa laga qaadanayaa sadaqada si muuqata iyo si qarsoon labadaba in loo bixiya inay bannaan tahay haddii ilaahay dartii loo bixinaayo bishart ikhlaas hadday tahay tii loo bixiyaba si muuqata iyo si qarsoonba fadligii iyo ajarku waa ku sugan yihin waayo labadaba waa la isbarbardhigay in tubdu sadaqaati fa nicimmaa hi waxaa shay u wanaagsanaaday muujintaa la muujiyey haddaa qarisaan oo fuqarada hoos u siisaanna iyadaa ka sii khayr badan khayrun waa ismu tafdiil ay khayrun lakum min ibdaa'iha waa idinka khayr badantah inaa muujisaan haddaba culammadu way kala qaadeen sadaqadoo waxay yidhahdeen sadaqadii midna waa sadaqa waajiba midna waa sadaqa sunna ah midba siba afdala bay yidhahdeen sadaqadda waajibka waxaa fadli badan bay yidhahdeen in la muujiyo oo aan la qarin si qofka markaa xantiisu aynay u xumaan oo aan loogu tuhmaysan sekada inuu manciyo sekada aanu bixin iyo wax la mida si aan loogu tuhmaysan inuu markaa waxawe sadaqadda waajibkaa ah inuu muujiyo baa ka fadli badan inuu qariyo laakiin shardi waa inay ikhlaas dee tahay hadday laakiin sadaqadu sunno tahay asal ahaan waxaa fadli badan qarinta la qarinaayo inay sabab gaaroo keensato muujinta la muujiyo keensataa inay meesha taalla mooyaane haddii sabab gaari keensanayso xaaladdaa waxay noqonaysaa min hayri alghaalib sidii haalibkaahay si aan ahayn inay fadli badato markaa muujinto oo sababtaas maxaa ka mid ah sababtaa waxaa ka mid ah oo kale dadkii sadaqadii inay yani markaa ka gaabiyeen hore ugu markaa dhici waayeen markaasaa ninbaa waxawey horraan qaaday oo wax bixiyey oo u horseeday markaasaa dadku ku daydeen muujinta kaasi muujinayo oo markaa dadkii u horseedayo sunnaba ha ahaatee waa afdal ya qudwaana ku jirto isagaa lagu dayanaya marka xaaladda caynkaasoo kale waxay noqonaysaa afdal bay noqonaysaa hmm. laakiin sida haalibkaa sadaqada sunnada waxaa ku fadli badan in la qariyo oo hoos loo bixiyo ayaa fadli badan ilaa lagu daray ruuxa markaa sadaqada bixiyey oo markaa warajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha xata laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh toddobada hadhka carshiga ilaahay la hadhinaayo maalintaan har kala jirin hadhka carshiga ilaahay mooyaane waxaa ka mid ahaa nin sadaqad baxsaday oo sadaqadii debadqariyey ilaa aynay ka ogaanayn bidixdiisu waxa midigtiisu bixinayso yacani waxaa laga tilmaamaya ka bidixdiisa taagan ilaa aanu ka ogaanayn wuxuu baxsaday ya waa mubaalaga fi likhfaa hmm, saas wa qaala tacaala allah waxau yidhi lan tanalu lbira ma gaadhaysaan khayrka xataa tunfiquu ilaa bixisaan mima tuxibuun waxaad jeceshiin ilaa bixisaan khayrka gaadhi maysaan wamaa tunfiquu wax kastaa bixisaan maadu waa shardiya sidaas awood ficilka loo jasmiyey tunfiquuna buu ahaa nuunkii muxuu u go'ay yani waa jasmiga markiisa markaa adaatu shardiga lagu jasmiyey wamaa tunfiquu wax kastaa bixisaanoo min shayin shay ah fa ina allaha allah bihi caliim waa u aqoon badan yahay yacni waxaana ka dhalanaya inuu marka idinka abaalmarina marka maalka wuxuu u sii jacayl badan yahay inuu ruuxu bixiyo ayaa fadli badan saasaa fadli badan saxaabada qaarkoodna waa dabaqeenoo yacni beertii beerahooda ay ugu jeclaayeen ee ugu wanaagga badnayd ayay marka waxay yidhaahdeen ilaahay dartii baanu bixiyey markay aayaddani soo degtay ilaahay dartii ayaanu bixiyey lan tanalbira xataa tunfiqu mima tuxibu walaayaatu fii fadli infaaqi fi aacaati kasiiratu macluuma walaayaatu aayadaha fii fadli infaaqi alkaa'inatu ku sugnayd fii fadli infaaqi bixinta fadligeeda ku sugnayd fi aacaati aacaadka wax lagu bixiyo waxa khayrka ah kasiiratun waa fara badan tahay macluumatun waa la garanaya xadiidka shan boqol iyo lixiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo saddexiyo siddeetan wa can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canh qaal qaala rasuulu laa xasada ila fi snatayn xasad ma jiro bimacnaa waxa weeye kamasho wax la kantaa oo waxaweeye markaa la jeclaysto la tamaniyo majeerad la majeeranaayo loo tamaniyaayo oo ay fiican tahay in markaa la tamaniyo la jeclaystaa ma jirto ila fi snatayn laba khasladood mooyaane laba arrin mooyaane rajulun aataahu allahu maalan labada arrin waxay yihiin rajulun yacni nin khasladii iyo sifadii mooyaane aataahu allaahu maalan maal ilaahay siiyey oo fasallatahu ku diray oo ku kiciyey oo ku diray calaa halakatihi inuu ku baabi'iyo filxaqi xaqa ku bixiyo yacnii xaq inuu ku bixiyo ayuu ilaahay ku diray wax wanaagsan oo khayra inuu ku bixiyo wa rajulin iyo nin ilaa haddaad marka mudaaf ileyhi ka dhigtay oo aad khasle u qadartay waa inay hoos dhigantah iyaduna wa rajulin ay wa khaslati rajulin iyo nin khasladii mooyaane xasad kale ma jiro aataahu allaahu ilaahay siiyey xikmatan xikmad siiyey inaad rafcisana waa dhici kartaayo aad tidhaahdo yani marka waxay yihiin khaslataa rajulin wa rajulin ama khaslati rajulin wa khaslati rajul hmm, saasuga cadafta aataahu allahu ilaahay siiyey xikmatan xikmad siiyey cilmi naafica loo jeedaa oo mar haddii aan markaysa waxaan yani xikmada aan kitaab lagu cadfin waxaa soo gelaya cilmigii naafica oo dhan baa soo gelaya ma kitaab iyo sunnaba waa soo wada gelaya waa cilmigii naafica ahaa kitaabkii qur'aanka iyo sunnadii nebigu waa soo gelaya fa huwa yaqdii biha isagu waxbuu ku xukumaya cilmigaa naafica xikmadaas ayuu wax ku xukumaya xikmadu waxaa looga jeedaa dee cilmiga sharciga ah ayaa laga tilmaamaya dee waxa weeye murti qof leeyahay oo yacni markaa aan munasalkii ku dhisnayn loogama jeedo oo lagama tilmaamayo fa huwa yaqdii biha waa ku xukumaya wa dadkana waa baraya waxaana ka horraysa isagu inuu ku dhaqmay cilmiga sharcigaa ku dhaqmay dadkiina baraayo waxna ku kala xukumaayo mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wataqadama sharxuhu qariiban sharxiisuna wuxuu soo hormaray dhowaan buu soo hormaray oo meel dhow ayuu nagu soo maray xadiidka shan boqol iyo toddobiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo afar iyo siddeetan waa can ibni cumara radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal laa xasada ila fi itnatayn yacni makhrajka xadiiska kala duwan laakiin macno ahaan waa isku dhow yahay labada xadiis laa xasada ila fi itnatayn xasad ma jiro bimacnaa xasad la ammaanayo iyo kamasha ma jirto iyo tamani markaysaga yani wax la jeclaystaa oo la ammaanayaa ma jirto ila fi itnatayni laba khaslo gudahood mooyaane labadan arrin haddii la tamaniyo qofku jeclaysto taasoo kale inay u sugnaato way fiican hadda xasadkii xaqiiqiga aha ma ahoo loogama jeedo nicmada maa laga qaado adiga lagugu soo wareejiyo oo qofkaasi cilmigu leeyahay ee uu ku dhaqmaayo dadkana barayo waxna ku kala xukumaayo kuna camal falayo ma adiga lagugu wareejiyo isaga laga qaado taasi waa madmuum waa mid la dhaleecaynayo xun wey ya maalka uu ninkani leeyahay ee uu bixinaayo ee markaa khayrka ku isticmaalayo ma adiga lagugu soo wareejiyo isaga laga qaado waa xasadkii sharcigu diiday dhaleeceeyey weyi kaasi waa dembi ya iimaanka inuu naaqis yahana keensanaya in caynkaa la tamaniyo laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih laakiin wuxuu qofku jecel yahay iyadoo uu qofkaa nicmadaa inuu haysto uu jecel yahay sidiisa u haysto ayuu wuxuu jeclaanayaa mid la mida ilaahay inuu siiyo taasuu tamaniyaya xasadkan taasaa looga jeedaa marka wadaadadu waxay yidhaahdaan kamashay yidhahdaan waa tamani un calaa kulli xaal uu khayrkaa tamaniyaayo mid la mida inuu yeesho laa xasada e, xasad ma jiro ama kamasha ma jirto ilaa fi laba khaslo gudahood mooyaane yacni tamani qofku markaysaga khasladaha qaarkood uu tamaniyo la ammaanayaa ma jirto labadaa mooyaane rajulun aataahu allahu alqur'aan mid waxa weeye waa nin khasladii iyo sifadii ninkaasoo ilaahay siiyey alqur'aana qur'aanka uu siiyo qur'aankii buu baray fa huwa isagu ninkaasi yaquumu bihi qur-aankii waa ku qumaya ku kacaya oo ku tukanaya aanaa alleyli saacadaha habeenkii waa aanaa annahaar iyo saacadaha maalintii waa ku camal camalfalayaa waana ku tukanayaa waa akhrinayaa qiyaamu leylkiina waa ku tukanaya wakadalika salaadaha kale iyagana waa ku akhrinaya wa rajulun iyo nin aataahu allahu ilaahay siiyey maalan maal uu siiyey fahuwa isagu yunfiquhu maalkaa waa bixinayaa aanaa alleyli saacadaha habeenkii wa anaa annahaari iyo saacadaha maalintii wuxuu ku bixinayaa isaguna yacni khayr iyo wax bannaan xaaraan ku bixin maayo infaaq kasta lama ammaanina dee infaaqa khayrka lagu bixinayaa la ammaana ka mubaaxaana laa calayhi walaa lahu haddaan niyo kale oo markaysaga qurbo ka yeelaysa ayna la socon ajarna ka heli maayo shaygii mubaaxa ahaa haddii niyo qurbo ka yeelaysa aynay la socon dembina kuma qabo laakiin khayr markuu ku bixinaayo ikhlaas hadduu u bixiyo te ajar buu ka helaya ajar buu ka helaya infaaqii waxaa soo gelaya xataa marka ehelkiisa wuxuu siinaa yacni xaasaskiisa iyo ubadkiisa masruufku masruufaayo waxay soo gelayaan yunfiquhu anaa alleyli wa anaa annahaar taasay soo gelaysa maajuurna waa noqonaya waa inuu niyeystaa markuu bixinaayo ya watii xadiiskii sheegaayey qofku wax kastouu markaa bixiyo in laga ajar siinaayo xataa maa tajcalu fii fim ra'atik wax kale iska daaye yacni markaa haweenaydaad qabto afkeeda waxaad ka yeelayso oo bimacna afka u gelinayso ajar baad ka helaysaa waa laga ajar siinaya muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsanyeen bukhaari iyo muslim baa labadu isku waafaqeen alaanaau alsaacaatu waa labada xadiis calaa kulli xaal waa isku dhow yihiin macna ahaan mid waliba wuxuu tilmaamayaa uun dee waxa weeye maalkii iyo qur-aankii oo labadaba xaqoodii laga soo baxay xikmada marka halkan lagu sheegayna dee waxa weeye qur'aanku waa ugu horeeya waxa soo geliye waa ugu horeeya waxa soo geliye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk